alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma fcna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna gaar ahaan waxaynu ku jirnay baabka boqol iyo labiyo labaatanaad ma yaquulu cinda atacajubi walamri saarri waxa odhanaya qofku yaabidda agteeda marka wax la yaabo iyo arrinka farxad geliya agtiisa wuxuu odhanayay haddii u arko wuxuu la yaabo ama wuxuu ku farxo wixii u odhanayey wuxuuna sheegay sheekhu inuu odhanayo subxaana allah waana inuu soo tilmaanay xadiidii tilmaamaysay iyo wixii laga qaadanayeyba dikriga labaadu odhanaya allahu akbar ilaahay baa weyn ayuu odhanayaayo wax kasta ka weyn inuu sidaa odhanaya allahu akbar ilaahay baa weyn inuu odhanayo waxaa warinaya imaamu lbukhaari waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya imaamu nasaa ayaa sunankiisa ku warinaya lafdiga bukhaariguna wuxuu ahaayee laga warinaya anas ibnu maalik waxau leeyahy waxaan ku aabariisanay khaybaro aroor dabeedna ehelkeedii ayaa markaa naga soo horbaxay markii ay arkeen bay leeen moxamedu wallaahi muxamedu waalkhamiisu waa moxamed wallaahi waa muxamed iyo ciidankii ayay yidhaahdeen markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam allahu akbar kharibad khaybaru waa meel markaa yuhuudda ay deganaayeen qoladii deganeed weeye khaybar way hoogtay oo waa kharaabtay ina idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasa'a sabuuxu lmundariin ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi dhowr xadiid ayaa markaa allahu akbar kharibad khaybaru inaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasa'a sabuuxu lmundariin markaan qolo sabadooda soo degno waxa xumaaday markaa kuwa loo digayey subaxdooda iyo aroortoodaasi way xumaatay aayadda qur-aanka ayuu markaa soo qaatay dhowr meelood oo kale oo nebigu sala llah alay sl allahu akbar uu yidhina iyaduna waa ay jiraan xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inuu qofku odhanayo allahu akbar marka uu arrin la yaabo ama arin markaa uu ku farxaba uu arko arrintaasina waxa ay tilmaamayaa dhowr xadiid nabiga sala allahu calayhi wasalam hadigiisa waxaa ka mid ahayd inuu kibaarto allahu akbar yidhaahdo marka uu arrinuu ku farxo uu arka ama wuxuu la yaabay waxaan uu kibaaranayay ilaahay baa wax kasta oo weyn ka weyn macnaha waxa uu la yaabay ama waxaa weynaysay inaanay qalbigiisa meel ku yeelanin ee uu mar kastaba markaa qalbigiisa ku jiro ilaahay weynadiisa inuu ilaahay wax kasta ka wen yahay ilaahay isagu ka abuuray ee maamulaya inuu yahay ayay macnaheedu tahay allahu akbar loo odhanayaa xaaladaha nabigu sal ll sl bartayna waxaa ka mid ah xaaladaa markaa aynu soo marnay aynu soo tilmaanee maalintaa khaybara qoladaa yuhuuddaa nebigu ku duuray allahu akbar kharibat khaybar uhi innaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasaa sabaxu lmundariin macnaha waxaanu ku farxay dee furashada markaa khaybara ay furanayeen ayuu ku farxay oo fatxi markaa islaamka iyo ehelkiisaba u ahayd waxaa kaloo ay yaran jirtay sida xadiidka imaam muslim warinayo nabigu sala allahu alay slam nin ayaa wuxuu ka waramay si la yaabna u dagaalamay inuu ehlu naar yahay dabeetana saxaabadii baa la yaabtay ninka seen u jihaadaya gaalada uula dagaalamaya ayaa ahlu naar ah dabeetana mid ka mida ayaa dabagalay waxa uu la kulmay un isagoo ninkii intuu dhaawac soo gaadhay dhaawacii u adkaysan waayey oo dabeetana nafdiisa dilay markaasuu nabiga sala la sl arrintii uga warram uhi yaa rasuul allah ninkii aad lahayd waa ahlunaar waxaan arkay isagoo dhaawac yidhi soo gaadho u adkaysan waayo deetee nafdiisii dilay markaasuu ihi allahu akbar ashhadu annii cabdullahi warasuuluh ilaahay ayaa weyn waxaan qirayaa inaan addoonkii ilaah iyo rasuulkiisii aan ahay arrintaa markaa uu ku farxay ee aan markaa arrinta tusinaysa markaa xadadiyo dhacdo markaa uu ka sii warramay oo siduu uga warramay u dhacay oo markaa calaamadu ahaa nebinimadiisa ayuu markaa markaana u kibaaranayay waxa kaloo ayana jira sida xadiidka bukhaari warinayo marka uu ka waramayay dadka ahlunaarka ayaa wuxuu saxaabada ku yihi amaa tardawna an takuunuu rubca ahliljanna inuu jannaha rubucu inaad noqotaan miyaydaan raalli ka noqonaynin ama inuu jannaha saddex meelood markaa loo qaybiyo meeshood ama kala barkood mar kastabana oo nebigu sala allahu alay slam saa ku yidhaahdo allaahu akbar ayay odhanayeen markaa markaa cadow la kulmo iyo markaa arrimahaas yimaadaanba in la kibaaranayo allahu akbar la odhanayo ayaynu markaa axaadiida ka qaadanaynaa maa yafcalu man ataahu amrun yasuru waa wixii uu samaynayey qofka u yimaado arrin farax geliyo oo uu ku farxo wixii uu markaa isagana samaynayey kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa idaa ataahu markuu yoodaa amrun arrin yasuru uu ku farxo ow yusaru bihi ama uu yacni lagu farax geliyo uu ku farxo khara waa dhacayay saajidan isagoo sujuudsan shukran lilaahi tabaaraka wa tacaala isagoo ilaahay ugu mahadnaqayo oo sajdatu shukrin ayuu u dhacay xadiidkan waxaa warinaya asxaabu sunan oo annasa ku jiray abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja baa warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan lafdiga ibnu maaja abibakre laga warinayo waxa uu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu aha markuu yimaada arrin uu ku farxo ama loogu bushaareeyo khara saajida shukra lilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay buu markaa mahadaq ugu dhacay lafdiga abu daawuud isaguna wuxuu anahu idaa jaa-ahu amrun suruurin arrin farax markuu u yimaado ow bushira bihi khara saajidan lilahi tacaala ilaahay ayuu sujuud ugu dhacayay lafdiga tirmidi isagana wuxuu ahaa marka uu nabiga sala allahu alay slm u yimaado amrun fasura bihi ee markaa lagu farax geliyuu ku farxo fakhara lilaahi saajidaa ilaahay ayuu markaa sujuud ugu dhacayay cadidan dhowrka ay waxay inoo tilmaamayaan ama aan ka faa'iidaysanaynaa inay sunno tahay oy wanaagsan tahay sujuudda shukriga iyo mahadnaqa loogu sujuudayo marka ay yacnii helaan dadka muslimiinta ahi nimco cusboonaatay ama balaayo reebtoontay oo ka baydho ilaahay ka duway nimcadaasi ama nimco khaas qofka ku ah ha ahaato ama nimco markaa ay dadka muslimiinta ka wada dhaxaysaba ha ahaatee yacni waxyaalaha qofka u gaarka gaarkaahee uu yidi diinanayo isagoo dee waxbarasho oo kale ku guulaysa isagoo ilaahay caafimaad uu siiyo oo xanuun hayay isagoo balaayo ku soo socotay ilaahay ka badbaadiyey isagoo shil ilaahay ka badbaadiyey wax wanaagsan uu doonayay isagoo helay waa arrimo oo qofku u sujuudayo yacnii dadka muslimiinta ah oo nasri iyo guul ilaahay uu siiyey cadowgoodii oo ilaahay jabiyey waxa weeye waa nimcooyinka caamka ah ee iyagana lagu farxo kuwa ayuu sujuudayaa sujuudu shukriguna waxay la mid tahay in sujuuddii akhrinta qur-aan akhriska ee aynu hore u soo marray afar iyo tobanka meelood ee qur-aanka ka mida ah marka la akhriyo loo sujuudayey taasoo fuqahada in badan oo ka midana ah ay yidhaahdaan dee wixii salaada sunnaha loo shardinayo unbaa loo shardinaya oo dahaaradii iyo qiblada qaabilideedii iyo cawrada asurideedii iyo takbiirtii iyo salaamo naqsigii iyobaa loo shardinaya ayay leeyihiin cida qaarna waxay leeyihiin waxa la yaaliyo waxaasoo dhami shardi uma aha qofku waa kibaaranayaa uunoo dabeetana adkaatib akriya waa ka soo toosaya unbay yidhaahdeen arrimahaa salaada loo shardeana shardigu ma aha waxa u dhexeeya un sujuudda shukriga iyo sujuuddan qur-aan akhriska sujuuddan sujuud tilaawaha salaada dhexdeeda waa lagu sujuudaa oo haddii imaamkaagu akhriyu sujuudo waad ku raacaysaa haddii adigu aada akhridana waad u sujuudaysaa salaada dhexdeeda salaadiina waxba kaa yeeli mayso amaa sajadatu shukri ayaa sujuudu shukri salaada dhexdeeda laguma sujuudo haddii uu qofku ku sujuudana dee way markaa salaadiisu waa ka buraysaa sidaa nebigu sala lla alay sl ayay saxaabada in badan oo ka midina ayaguna ay ahaayeen oo sida xadiidkii markaa bukhaari iyo muslim qisadii dheerayd ee kacab ibnu maalik waa kii ahaa markii loogu bishaareeyey ilaahay inuu ka toobad aqbalay oo arrintoodii qur-aan lagu soo dejiyey lamaa taaba allahu caleyh kharra saajida sujuud ayuu dhacay waxaa kaloo isagana musanafka cabdirasaaq iyo ibn abi shayba iyo ay warinayaan oo ku sugan oo sanadkiisuna xasan yahay cali ibn abi taalib markuu nimankii khawaarijta la dagaalamayey ninuu calaamado iyo tilmaamo u yeelay nebigu oo ninkaas ayaa ka mida uu yidhi markuu dadkii la laayay ku dhex arkay ayuu isaguna cali sajdatin shukri isaguna uu la yimi marka waa marka ay dadka muslimiinta ahi dee guul ay helaan amaba ay markaa dee qofku yacni nimco gaara uu helaa ma balaayi lahay gudi ama nimco guud ayaga muslimiinta ma balaayi lahay muslimiinta ka gudbo laakiin gool la dhaliyey oo kubad yaroo harag yaroo neefaysan oo la erariyanayay ayaan u sujuudayaa markaan dhaliyey taasi markaa waa wax wahmiya oo aan jirin weeye waana talaacub iyo ciyaar markaa diinta lagu ciyaaraya ayay noqonaysaa waa qaswulfikrigii iyo duulimaadkii masiixda iyo xaggii laynoo jeediyey inu markaa qaadano u raacna bay noqonaysaa maa yaquulu man axasa wajacan fii jasadihi waxa odhanaya qowga dareema xasa dareema wajacan fi jasadihi jidhkiisa xanuun ka dareema dac yadaka gacantaada dhig cala ladii kii ta'allama xanuunsaday ee min jasadika jidhkaaga ah waqul waxaad tidhaha bismi illaah halaadan saddex jeer ayaad bismi illaah bismi illaah ayaad odhanaysaa waqul sabca maraatin toddoba jeer waxaad tidhaahdaa acuudu billaahi wa qudratihi ilaahay ayaan magangelaya iyo awooddiisa min shari maa shay sharki ayaan ka magangelaya ajidu aan helay oo aan dareemin wauxadiru oo aan ka baqan oo aan ka digtoonahay sidaa inuu odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu axmed lafdiga imaamu muslim ee cuhmaan ibn abilcaas laga warinayaana wuxuu ahaa wuxuu ashtagooday rasuulka sala allahu calay wasalam wajac iyo xanuun uu jidhkiisa ka helayo siduu islaamayba markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam hadal ku yihi dhig gacantaada meesha jidhkaaga ku xanuunaysaa waxaad tiraa bismi illaahi saddex jeer dheh toddoba jeer acuudu billahi waqudratih min shari maa ajri waxaadiru sidaas dhe buuli dhowr xadiid ayaana sidaa lafdiga macnihiisa ku soo arooraya oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidus ibnu maaja warinayo iyo imaamu axmed sanad iyo sunaan xasan yahay ise weeye addoommada ilaahu ilaahay ma soo dejinin cudur ilaa dawadiisiina waa soo deje waxaan gabowga aan ahayn marka waxyaalihii la isku dawaynayey ayay ruqyada ayay isku tufidaa qofku marka horeysaba nabdiisa inuu ku tufo ay tahay ay ka mid tahay marka acuudu billaahi ilaahay ayaan magangelayaa oo aan waxa ay dhibaya iyo aan ka magangelayaa acuudu bicizati acuudu waxaan magangelayaa billaahi ilaahay wa qudratii iyo awooddiisa ayaan magangelayaa min shari maa ajidu waxa aan heli ee i haya ayaan ka magangelayaa min shari maa ajidu waxaan ee hadday haya wawaxaadiru iyo waxaan ka digtoonaya aan ka baqanayo inay gaaligu dhacdo ama aan ka digtoonahay in ka cabsanayo xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inay sunno tahay qofkii xanuun dareema jidhkiisa inuu sidaa intuu gacantiisa saaro meeshii xanuunaysay inuu ilaahay magaciisa bismi llah ilaahay magaciisa ayaan qabsanaya oo isu daweynaya inuu yidhaahdo digriga kalena uu saddexdaa jeere bisika iyo toddobadaa jeer uu raaciyo oo carabkana uu ka yidhaahdo qalbigana uu kala socdo isagoo weliba markaa rumaysan arrintaa nebigu sala allahu alay slam yidhi inay run tahay oo ilaahay uu ku shaafinayo waana cilaaj iyo tibi ilaahi ah ilaahay xuskiisii iyo isagoo ilaahay arrimi loo bandhigayaa ku sugan waxaa ku sugan isticaado iyo magal cisadiisa iyo marka awooddiisa la magangelayo ku celcelintaa lagu celcelinayaana yacni waa arrin aad iyo laxaadu muhiim ahoo dee daawadaba waa lagu celceliyey tanna waa dow waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadnaa markasta ilaahay sifaaddiisa in lagu weydiisto acuudu bicizatii waqudratihi min shari maa ajidu wauxaadir ayuu ahaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofku haddii uu u baahdo qof kale inuu ku tufo u yidhaahdo igu tuf iyaduna inaanay dhib lahayn oo uu ku tufi karo xanuunkiisana inuu markaa cid kale u sheegan karo daawada xisigaahna ee mujarabkaana in la qaadan karo daawada qaadashadeeda iyo isku tufidda ama cid kale tufida aada ka codsataana ma keenayso markaa inay tala saarashadii ilaahay aad tala saaranaysay ay waxyeelaynayso waayo markaad isku dufaysa ilaahay baad tala saaranaysaa oo dee waxaanaad isku dufaysaa ku shaafin maya ilaahay baa ku shaafinaya markaad daawo qaadanayso rumayn maysa inay daawadani ku shaafinayso laakiin waxaad u cunaysaa in ilaahay kuu shaafiyayo marka waxa weeye waa tala saarasho aada asbaabteedan la imanayso ducaau man khashiya an yusiiba shay-an bicaynihi ducada uu ku ducaynayo qofka ka baqda wax inuu ilaeyo ama uu wax awriyo ducaau man mid ducadii khashiya ka baqday an yusiiba shay-an inuu wax ku haleelo bicaynihi ishiisa ama cawridiisa qofkii isaga yaabay inuu wax awriyo wixii uu odhanayey waxaa nabigu salى اllahu عalayhi wasalam ida ra'aa axadukum midkiin markuu ka arka min akhiihi walaalkii aw ama min nafsihi nafdiisa aw ama min maalihi xoolihiisa maa yucjibuhu wax yaab yaabgeliya falyadcu lahu bilbaraka baraka ugu duceeyo baaraka allaahu laka ama baaraka allahu fiihi ilaahay ha yidhaahdo fa ina alcayna xaqun ishu waa waxaqa ama cawridu waa waxaqa baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi xadiidkan waxaa warinaya imaam ibnu maaja baa warinaya imaamu maalik baa filmuwaطa ku warinaya nasaa-i baa sunan alkubraha ku warinaya imaamu axmed baa isaguna musnadgiisa ku warinaya xaakim baa isaguna mustadregiisa ku warinaya adiya maqdasi baa fi xadiid mukhtaara isaguna ku warinaya xadiidka culimmada qaarkoodna waa tasixiyeen qaarkoodna xasan ayay ku sheegeen riwaayayan dhowra ayaanu xadiidku leeyahay waxaana markaa ka mid ahaa lafdiga ibnu maaja caamir bin rabiica nin saxaabiyahoo la odhan jiray ayaa wuxuu soo maray sahar ibnu xunayf isagoo maydhanaya sidaasuu dabeetana u eegayoo jidhkiisii quruxdiisii iyo dhalaalkiisiiyo siduu ilaahay abuuray ayuu la yaabay rasuuli lam ara kalyowm kanoo kale ma arag hada jidh yacnii sidii hablaha markaa mukhadaraadka loo qariyo hablaha la qariyo oo kale haraggeedna ma arag buuri yacni harag iyo jid noocan oo ma arag buu isla markiiba sahal ibnu xunayf dhulka ayuu galay nabiga sala allahu alay slam ayaa loo yimi markaas sahal uli yaa rasuulallaahi ninkii sahal gaadh wax daawoomo u haysaa ninkii waa galgalanayo waa jiifaayo markaasuu yaa ku tuhmaysaan waxaa li camr ibnu rabiica war baan u yeedha amir baa loo nabigu nebigu soo cadhaysan buuhi calaa maa yaqtulu axadukum akhaa waar muxuu midkii walaalkii ku dilaya waar maxaad ku dishay ninkan ayuu yidhi idaa ra'aa axadukum min akhiihi maa yucjibu war midkiin marka uu arko walaalkii wax ka yaabgeliyo cajabgeliya falyadcu lahu bilbaraka waar baraka ugu duceeyo baaraka allaahu lahu baaraka allaahu fii ha yidhaahdo buuhi dabeetana biyuu yidhi keena waar buu yidhi markaasuu wejigiisa iyo gacmaha iyo mirfaqada iyo xusullada iyo wadaakhirata isaarihi yacni maradiisa inta xaggaa jirhka soo xigtay ama waxaa la yidhi yacni qaybta hoose jirhkiisa ayuu yidhi maydh biyahana markaa weel baa loo dhigay markaasuu faray in dusha lagaga shubo xaggaa dambe weliba ninkii lagaga shubo dabeetana ilaahay ayaa ku shaafiyey oo sidii ayuu ku soo kacay wayga qaar waxay sheegayaan sida nasaa oo kale inuu nebigu u tegey oo uu markaa ku daba bismillaahi allaahuma adhab xaraha wa bardaha wa wasabaha ilaaha kulaylkeeda iyo qabowga iyo dhibteedaba ka tegsiinuu yidhi qum biidni illaah ilaahay idankiisa ku kac dabeetana uu soo kacay oo nebigu yidhi raa axadukum min nafsihi aw maalihi aw akhiihi shay-a markuu midkii nafdiisa ama maalkiisa ama walaalkii wax ka arka yaab geliya falyadcu bilbaraka fa ina alcayna xaqun ishu waa xaqe riwaayadka qaar waxay tilmaamayaan inayba wada socdeen oo dabeetana saa intuu u eegay isagoo maydhanaya inuu markaa sidaa ku dhacay dabeetana uu isagu nebiga u yimi oo uu arrintii u sheegay ayay tilmaamaysaa inay ishu tahay wax jira axaadiid kale oo fara badan baa nebigu sala allahu calayh wasalam ku tilmaamay xadiidka imaamu muslim warinayo waxaa nabigeenu sala allahu calayh wasalam ibn cabaas kaga warinaya alcaynu xaqun isha ama cawladu waa xaq buu yidhi walow kaana shayun saabiqa alqadr hadduu wax qadarka ka hormari lahaana sabaqatu lcayn isha iyo cawlidaa ka hormari lahayd waida istuqsiltum faqsiluu marka laydin yidhaahdo qofkii ishu idinkaga dhacday waaru maydha xubnihiina ha lagu shubeena yeela baa nabigu sala allahu alay wasalam yidhi waxaa kale oo nabigu sala allahu calayhi wasalam ayana ku yidhi xadiid abu nucaym markaa uu xilyaha ku warinaya sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay alcaynu tudkilu arajula alqabra waljamala alqidra ishu nin waxay gelisaa qabri oo nin caafimaad qababaa ishaasi ku dhacaysaayoo ilaah idankiisu ku dhimanaya waa la aasayaa awr halkaa iska marayana ishu way ku dhacaysaayoo sidaasuu ku dhimanayaayoo lagu qalayaayo dheri lagu gelinayo dabka lagu saaraya waxa kale oo xadiid ayadana aلsuna لbn abi اlcaasim ku sugan abu daawuud tayaalasina marka ayana uu warinayo sheekh albanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay waxa uu nebigu jaabir bn cabd laahi baa laga warinaya nebigu sala اllahu alay w wuxuu ihi akaru man yamuutu min ummatii bacda qadaa illahi waqadri bilcayn cidda ugu badan ee dhimanaysa ummadayda qadarka ilaah qadaha ilaahay xukunkiisa iyo qadarkiisa marka laga yimaado bilcayni waa isha waxa sabab looga soo dhigayaa waxa weeye waa ishaa dadka iyo cawridooda waxaa kaloo nabigu sala allahu alayhi wasalam ayana sheegay xadiid kale inuu yidhi oo imaamu axmed warinayo ishu qof ayay markaa dee asiibi ay ku dhici idanka ilaahay bay ugu dhacaysaa ninkaasi buur dheer buu kori bimacnaa kor buu noqonoo markaa wuu horo kadibna wuu soo dhici waana ishaa daraaddeedu axadiidan faraha badan ee aynu soo qaadannay waxaynu markaa ka qaadanaynaa o aynu ka faa'iidaysanaynaa ishu ama cawradu inay tahay wax jira sidaa nebigu sal lla sl xadiida aynu sheegnay uu inoogu sheegay alcaynu xaqun alcaynu tudkilu rajula alqabra wa tudkilu ljamala qidra sida aynu xadiidka ku sheegnay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ishu waa eegmo ay la socoto oo lagu barxay xasad oo qof markaa dabeecaddiisu xun tahay xaggii ka imanaysaa dabeetana qofkii darar iyo dhibaato ay ku gaadhayso ilaahay qadarkiisa mararka qaarkoodna icjaab iyo yaabid aan xasad la soconinoo walow qof wanaagsanba ha ahaatee ayay ka timaaddaa marna mid xaasida bay ka timaaddaa oo uur xun oo xaasida markay qaarkoodna qof iskaba wanaagsan ayuunbaa waxaan la yaabayo markaa ku dhegayo saasaa dabeetana ilaahay idankiisa ayay waxyeeladu ku gaadhaysaa sida mashruuca ahina waxa weeye qofku marka uu arko uu ka yaabo ama nafdiisa ama ilmihiisa ama maalkiisa inuu ada maa shaa allahu laa quwata ila billaah hallaa barakta inuu yidhaahdo baaraka allahu fiiha ama baaraka allahu laka ama baaraka allahu low allah iu barakeeyo waxaa kale oo daawooyinka ka mid ah in dee qofka loo tuhmayo inuu weynweysaysto oo xubnihiisa maydho deetna biyaha lagu shubo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaha qofkii loo tuhmay haddii la yidhaha qofkaasaa lagu tumaya inaanu odhanin maano qumaya oo aanu burka soo qaadanin war qofka mara aday wax kaaga dhaceene bal u weysaysa haddii lagu yidhahd murka soo qaadanine inaad marka arrintaa aqbasho waidastuqsiltum faqsiluu baa nebigu sala allahu alay slam war kalena warqob bay wacdi kaaga dhaceene bal u weysayso marka la yidhaha inaanu diidin waxyaalaha markaa lagaga badbaadana waxaa ka mid a ah. dee ilaahay oo sharka markaa qumaygaas iyo xaasidka iyo ilaahay in laga magan galo sidaa dee eh, mucawidaadkii aynu ku soo maraynay oo kale ilaahay cabsidiisa oo adnakaa wuxuu ku faray fuusiye wuxuu kuu diiday aad ka dheeraato wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kaydum shay-a waxba idinma yeelayaan kaydkoodaba ilaahay inaad markaa ku sabirto oad la dagaalamin oad ka ashakoonin ee aad ku sabirto inaad ilaahay tala saarto in aanad isku mashquulinin inaad waa iyo ixsaan iyo samafalaad samayso haddii aad weliba isagana u samafali karto inaad u samafasho ood balaayadiisa markaa aada iska qaboojiso marka xaasidka iyo caayinka xaasidka iyo qumayga waxaa lay xaasidka caamsan xasadka inta caynta isha badan cijaab baa inteeda badan u sababa laakiin xasadka inta badan xiqdi iyo xumaan ayaa sabab u ah inta badan xasadku qof xun oo naftiisu xunta inuu ka yimaado laakiin isu qof walaysanna waa ka iman kartaa maa yuqaalu cinda alfasaci waxaa la odhanaya argagaxa agtiisa marka uu qofku argagaxo wuxuu odhanayaa laa ilaaha ila allah ayuu odhanaya laa ilaaha ila allah inuu markuu argagaxo laa ilaaha ila allah odhanayo waxa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim waxa warinaya tirmidi ayaa warinaya bayhaqi baa sunan lkubraaga ku warinaya lafdiga bukhaari zayra binu jaxshin laga warinayo waxay tihi nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa ii soo galay isaga oo argagaxsan oole laa ilaaha ila allah weynu lilcarab min sharin qad iqtarab laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waylun lilcarab carab xoog baa u sugnaaday min sharin qad iqtarab shar dhowaaday xaggii futixa alyowmi radmi yajuuj wamaajuuj milu haadihi waxaa la furay maanta taadkii iyo markaa wixii uu ku awday uu ku fadhiisiiyey dulqarnayn yaajuuj iyo maajuuj yuug iyo yamayuug baynu yacni radmigii markaa lagu fadhiisiyey ayaa la faray markaa sidaasoo kale buu l fardiga sabaabada iyo suulkaas sidaa markaa u taxriifiy intaa in leeg ayaa la furay oo dee hadday meeshaa ka soo boodaanna dee fasaad fara badan ayay samaynayaan markaa waa dhowaatay buu yidhi dhowr xadiid baa markaasi ama ah, labdi ah, xadiida kutubta aan sheegnay ayay soo qaadanayaan markaasaa waxay tidhi anuuna kuwa fiina saalixuun oo miyaana la halaagayaa iyadoo dad wanaagsani nagu jiraan qaala nacam idaa kasura alkhabas haa mar haddii waxa xumi bato oo xumaantu ay dusha soo marto dadka waa la wada halligayaa hadhowna niyadoodunbaa qof walba lagu soo saari doonaa xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa laa ilaaha ila allahu inuu qofku yidhaahdo marka uu wax ka argixo weliba hurdada uu ka soo tooso zaynaba zaynababa waxay leedahay nabigaa soo baraarugay isagoo wejigiisu casi oo laa ilaaha ila allah sidaane yacni cabsidaas iyo waxa uu dareemay ayuu markaa laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo ma jiro allah mooyaane waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yaajuuj iyo maajuuj soo bixidoodu waa calaamadaha saacadda ee waaweyn ayay ka mid tahay qur-aanka iyo sunnuhuna waa sheegeen oo waxay markaa ka soo baxayeen sadiga qur-aanku inoo sheegay dulqarnayn uu ku owday dabeetana markaasay fasaad fara badan ay geysanayaan maanta waxay dhahaan meel walba waa mareen waxba kama jiraan waxay mareen iyo waxay og yihiinba waa yaryahay gaaladu waxay maanta ogyihiin waa yiri meel aanay dhul aanay fooda gelin karin oo aanay u dhowaan karin ayaa jira markaa siaa qur-aanka iyo sunnuhu inoo sheegay baanu qaadanaynaa waa jiraan meeshii uu ku awday baanay ku awda yihin markaa qiyaamadu soo dhowaadana waa ka soo baxaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa macaasida hadday badato oo lala jaaro oo la muujiso waxay sabab u tahay in kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba laysla wada halaago taasina waxay waajibinaysaa in wanaaggana la faro xumaantana la diido oo laysku dayo mar kastaba khayrka iyo wanaagga in la baabiyo wixii xumaan iyo sharana hoos loo dhigo taas ayaa markaa muhiim ahoo lagu badbaadayaa ummadduna ay tahay markaa dhammaanteed madax iyo minjo iyo cid waliba inay ka wada shaqayso si aanay ummaddu aanay u halaagsamin si aan markaa abaariyo imtixaana ilaahay ugu saliin si aan ducadooda iyo baryada ilaahay baryayaan aanu ilaahay uga aqbali waayni darsiga qaybtiisa hore halkaa inagu jirto